alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi wsaxbihi ajmaciin allahuma anfacna ma calamtana wcalimna ma yanfacuna wzidna cilma qala imam abi cabdillahi mxamed bn ismaaciil bn ibrahim albukhari raximah اllahu taعaalى baabu man maata lahu siqdun wuxuu ku saabsan yahay man maata lahu qofkii uu ka dhintaa siqdun dhicis asiqdu waladun yasqudu min badni ummihi qabla tamaamihi asiqdu waladun yasqudu min batni ummihi qabla tamaamihi <clears throat> waa ilmo yar caloosha ku jira janiinna waa la dhaha janiin uurjiifkii caloosha hooyada ku jiray islaanta xaamilada aheed oo caloosha hooyadii intuu ku dhinto asagoo meyda soo dhaca ayaa siqdi la yidhaahdaa isagoo nool hadduu soo baxo oo kadib uu dhinto se oo kadib uu dhinto kaasiqdi lama dhaho dhicis lama dhaho marka qofkii ilmihii dhashay ee noolo ku dhashay uu ka saqiiray ajirka iyo thawaabka uu ka heli cinda allaahi subxaanahu wa tacaala axaadiistii ka hadlaysay baa noo dambeysay ka waran hadduu caloosha hooyadiiba ku dhinto iyadoona musiibo wey ayaduna waa musiiba <clears throat> haba kala weynaato oo hadduu qofka ku sabro oo ajir uu xisaabto ajir buu ka helaya iyo thawaab buu ka heli liannahaa musiiba masaa'ibta oo idilla qofka hadday ku dhacdo uu istirjaac la imaado inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun oo u yidhi allahuma ajurnaa fii musiibatina wakhlufnaa khayran minha ilaahu musiibadii naga ajirsii oo wax ka khayr badan noogu bedel ilahay wax ka khayr badan ba ugu bedelayaa saddexdii shay ay qur-aanka u sheegeen waa heli oo ulaa'ika calayhim salawaatu min rabbihim wa raxmatun wa ulaa'ika hum lmuhtaduun saddexdaasna waa helayaa cumar alfaaruuq radia allahu canhu muxuu yihi cumar bn khadaab nicma alcidlaani wa nicma alcalaawa waxaa nicmale buu yihi alcidlaan jamcu tahniyatu cidlin <coughs> neefka waad aratay oo markii la raro <coughs> dadka baadiyaha dhaqan jiray dhinacana waxaa laga saaraa shay dhinacana waxbaa laga saaraa laba dhoon horaad baa la dhahaa ama wixii kalead ku magacaawdaba markii labada dhinac wax laga saaro halkan korena waxaa la saartaa xogowa <clears throat> sankorti iyo wixii kale ee bagaash oo yaroo lasoo iibsaday oo dacaskii iyo calalihii waxaasaa kolka kore la saartaa marka nicmal cidlaan labada dhoon horaad iyo korsaarta oo calaawada ah alla fiicana oo nicmo badana saasuu yihi cumar oo ilaahay musiibadii qofkaa ku dhacday ilaahay qadarkiisana ugu dhacday ilaahay subxaanahu wa tacaala tafadul iyo ixsaankiisa darteed iyo birigiisa wuxuu ugu bedelayaa saddex shay buu sinayaa salawaatu min rabbihim naxariis xagga alla ka timid iyo hidaaya halkaa markaa salaadii iyo waxaa la isku cadfay ulaaika calayhim salawaatu min rabbihim waraxma marka in salawaadkaas la yidhaahdo waa fanaa iyo ammaan fi lmala-i qofka lagu sheego oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu xuso oo ku saliyo yani uu ammaano sheego sharaftiisa iyo dikrigiisa wax weyn wey ilahay hadduu samada kaa sheego oo malowlaclaha iyo malaa'igta uu magacaada ku dhex sheego ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u sheego wax weyn weeyaan waa midii ka oohisiisay farax darteed saxaabigii jaliilkahaa ee ahaa ubay ibnu kacb sayid اlquraa abu dufayl markiu nabiga yihi calayhi الsalaatu wasalaam in allaha amaranii an aqra'a calayka lam yakun iladiina kafaruu suuraddaasuu ilaahay amray inaan kugu dul akriyo markaasuu wuxuu yihi wasamaanii ya rasuula allah ilaahay magacayga miyuu sheegay wasamaaka buu yihi fabaka waa ooyey ubay radia allahu canhu ardaa mowqifkan waa mowqif farax iyo raynrayn ay taalo oo allaha rabulciza subxaanahu watacaala uu soo sheegay oo uu samada ka sheegay oo magaciisii si gaara loo xusay oo inuu khayr iyo wanaag uu leeyahay lagu sheegay oo qur-aanka si gaara in logu dul akriyo isagoo xaafido kitaab illaahi ah oo nebi maxamed haddana uu noqda qofka ku dul akrinaayo wax lagu farxo wey laakiin faraxaba oohin buu keenaa faraxaba waa lagu ooyaayo quratulcayn baa la yidhaahdaa isha markay farax badan uu qofku farxo ilin qawoba ka imaanaysa marka <clears throat> arrintaasana oo kale weeyaan oo maxaan eh, ku keennay yaa sheegi kara ya ulaaika calayhim <clears throat> salawaat ibnu qayim aljawziya raximah اllahu tacaala muxuu yihi aayaddaas buu ka hadlayay wuxuu radiyaa qolada dhahda salawaadka bimacna raxma yuu radinaya fi kitaabi zaad lmicaad fi hadyi khayr اlcibaad kitaab aad u qiimo badan wey oo dalabatulcilmiga ay tahay inay akhriyaan kitaab aad iyo aad u qiimo badan oo ka hadlaya hadyigii nabiga salى اllahu alيyh wasalam cibaadaadkii iyo mucaamalaadkii iyo siyarkii iyo ghazawaadkii kitaabka aad bu u qiimo badan yahay zaad lmicaad ba la yihahda fi hadyi khayr اlcibaad xataa ibnu xajar raximah اllah fi fatxi اlbaari markuu kitaabka bukhaariga sharxayo in badan buu soo qaataa wuxuu dhahaa waqaala ibnu qayim fi hadyihi fi hadyihi mararka qaar fi zaad marka wuxuu radinaya qolada leh salawaat bimacnaa raxma wuxuu leeyahay haddii la dhaho ulaaika calayhim salawaatun waa naxariis waraxmana aad ku cadafto walcadfu yufiidu lmugaayara cadafka muxuu faa'iideeyaa mugaayara bayna almacduuf walmacduuf caleyhi waa kala duwan yihin laba shay oo kala duwan wey marka in salawaadna ay macno yeelataa la rabaa raxmanana macno yeelato sidaasaana maqaamkan ayadaa u haboon oo qofka dhibaatada ay ku dhacday jawaa-ista iyo abaalgudka xagga laga siinayo waa inay tacadudo ee inay ta'kiid noqoto atasiisu awlaa min ata'kiid bay dhahan in shay walbaba uu macno ka kale uuna tusayn u tuso yaa ka haboon hal shay oo lagu celceliyo oo la adkeeyo marka saddex shay weeyaan cumar saasuu ka fahmay radia allahu canhu cidlaani waa labo calaawana waa saddex isku macnaa marka salawaad iyo raxma ma ahee way kala duwan yihiin <coughs> qofka marka intaasuu helaya musiibo kasta baa kugu dhacdo haddaad inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuuna tiraahdo marka u horeysaa la rabaa lakin dhibaatada kugu dhacda inaad sabirka aad raacisaa la rabaa inama asabru cinda sadmati اlulaa sadma sadma ayaa lagu magacaabay sadmadu waxaa weeyaan waa wax shil ah oo kugu dhacay wey shil gaari baa gaari ku dhacay tasaadam musaadama la yihahdaa marka markii musiibada kuusoo yadha horeysaba xoogo wadnahaada iyo qalbigaada waxbaa ku dhacaya dhacidaa ku dhacdayba ina lilahi wa ina raajicuun laakiin waxyaala badan baa laga yaaba shaydanka inuu ku sarfiyo oo waxyaala kale ku hadasho markaaba marka u horeysaba carabkaada dikriga ilahay bar nin saxaabi ah yaa waxaa ku dhacday nabar baa gacanta ka gaaray markaas wuxuu yihi xis meesha inaga aan dhahno oo kale ja iyo xa iyo maxaan dhahnaa iyo kah iyo soo soo ma dhahno markay wax kuu dhacaan markaasu wuxuu hadduu dhihi lahaa bismi illaahi oo dikri ilahi sheegi lahaa malaigtaa dafileed oo kamaa qaala sala allahu alay wali wasalam marka xilligaas wey marka la rabo inaad waafajiso dikriga ilaahay iyo hadalka ereyga fiican siqdigii baa marka laga hadlayaa iyo isagoo musiibo wey islaantii oo dhicisay dhiciska weliba waxaa weeyaan waxay haweenka iyo khibrada kuwa uleh haweenka ah rag waxba kama oge waxay sheegeen inuuba ka xanuun badan yahay ka fool xun yahay ka fool badan yahay oo ka dhib badan yahay xagga foosha ilmaha caadiga dhasha oo waxay ku maahmaahaan naagaan dhicinin ma dhalin waxay dhahaan naagaan dhicinin maba dhalinba saasay dhahaan ah, xanuunka uu leeyahay qaala xadahanaa isxaaq ibnu yaziid qaala xadahanaa sadaqa ibnu khaalidin qaala xadaanii yaziid bn abi maryam can umihi hooyadiis laa yucraf laa tucraf hooyadii lama garanayo majhuula wlidalika ducifa alxadiidu sanada sanad ahaan oo cilada xadiidka daciifisa wey can sahl ibnu xandariya wa kaana wuxuu ahaa laa yuuladu lahu midaan loo dhalin buu ahaaye yani ilmo ma dhalin a ilmo ma dhalin oo ma dhalow ahaa waana qismo ilaahay iyo qeyb ilahay uu leeyahay oo rabbi baa garanaya xikmada ku jirta inuu qaarra wiilal iyo gabdho iskugu daro qaarra wiilal qaar gabdho qaarra uu caqiim ka dhigo waa xikmo ilaahay subxaanahu wa tacaala oo iyadoo dadka imtixaanka adduunka kamidsa faqaala wuxuu yihi <clears throat> waa tamaniye marka ninka ilma aan haysanin baa garanaya ilma wuxuu yahay <clears throat> wuxuu yihi laan yuulada lii in la ii dhalo fi lislaami islaamka gudihiisa waladun walad in la ii dhalo oon ilmo dhalo saqdun dhicis ah mid dhicisoo calooshooyadii kusoo bururay inaan dhalo fa axtasibuhu aan ajir xisaabsado yaa axabu ilaya aan ka jeclahay min an yakuuna lii inuu ii sugnaado addunyaa addunyada jamiican dhammaan iyo wamaa fiiha xawaha ku dhex jira adduunyada wax ku dhex jira waxaan ka jeclaan lahaa waxaan dhalay un hadduu rabo dhicisaa noqdee <coughs> ya dhiciskaas waa musiibo ilmaha had islaanta kaa dhiciso marka ixtasib buu leeyahy ajir baan ilaahay subxaanahu watacaala ka rajayn lahaa ajir weyn baana ka heli lahaa adduunka iyo waxa ku jiro idilba waa wax daarulfanaa aho wax iska dhamaanaysa wey waa laga tegayaa laakiin sada khayrka iyo wanaagga xag alle kuu yaalo baaqi weeyaan oo kaa dhammaan mahayo halkaasay saxaabada nabiga caleyhi salaatu wasalaam wax ka fiirinayaan oo khayr jaceylka iyo wanaagga siday u rabaan bal fiiri adduunka qiimo agtooda kama joogo ee waxaa qiimo agtooda ka jooga aakhara aakhara qiimo agtooda ka jooga aakhara ay ka helayaan yaa qiimo ka jooga taasay aada iyo aada u tamanin jireen walidaalika waxay dhahaan selafka yani waxyaalaha lasoo guuriya waxaa kamid ah bacdu ahlilcilmina ay soo guuriyeen xafidahum llah raximahum اllahu jamiica limaada salafu yuxibuuna alaakhira waman bacdahum yuxibuuna adunyaa dadkii hore ee selafkii saxaabadii iyo dadkii qiimaha badnaa maxay aakhiro u jecel yihiin aakhiro maxay u jecel yihiin dadkan kalena adduunyada ay u jecel yihiin waxaa la yidhi dadkii hore ee selafka ahaa wax allaalo waxa ay haystaan ee ama xoola ama camal saalixa oo dhan aakharay u dirsadeen xadiidka inoo imaan doona ee maalkaada waa wixii ad hormarsatay ah maalka waaridkaadana waxaa dambeeya ah soo ma garanaysid marka dadkan kalena waxoodii oo dhan gadaal bay marsadeen qofkuna wuxuu mar walbaba la socdaa xoolihiisa meeshay jiraan meesha xoolihiisi jiraan ayuu la socdaa hadduu xoolahaada ka hor kaa horeeyana xoolahaadaad jeclaan meesha jireen baad jeclaan haddaad xoolahaada gadaal marsatana hadda meeshaa gadaasheeda maad ku dheganaan oad jeclaanaysaa marka sidaa way camalka saalix oo ninkii camal saalix oo fara badan geystay aakharo wax badan inuu ka helaayo wanaaga ayuu rajeynaya rajadaasuu qabaa wa kaana ibnu اlxandaliya wuxuu ahaa waa sahle miman saxaabadii baayaca la mubaayacootay taxta shajara nabiga alayh الsalaatu wasalaam shajarat ridwan baycadaasi ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ridihiisa iyo sakiinadiisa uu soo dejiyey ee uu ka raadli noqday faqad radia allahu cala lmuminiin baa yihi kuwa ilahay ka raadli noqday buu kamid ahaa xadiidka sanadkiisa waa daciif qaala xadahanaa mحamed بن سlاmi qala akhbarana abu mucaawiya mحamed بن khazimi qala xadathana acma sulayman can ibrahim الtaymi can الxاrث بn سwaydi can cabdالlahi بn mascuud weye radي الlahu canhu qaala qaala rasuulu lahi sal slm wuxuu yihi ayukum axad kiineeba maalu waarihihi midka dhaxli doona ee dhaxalkiisa le xoolihiisa midkiineeba axabu jecel ilay asaga ka jecel min maalihi xoolihiisa xoolihiisa qofka uu leeyahay iyo qaraabadiisa xoolaha ay leeyihiin midkee qaraabada xoolaha qaraabada ka jecel qaaluu waxay dhahin yaa rasuul allah maa minaa axadun axad naga mid ma aha ilaa maaluhu xoolihiisa axabu ilayhi uu ka jecel yahay min maali waariihihi qofka waaridkiisa dhaxli doona xoolihiisa yani qofka ku dhexli doona waa qaraabadaada hade qof walbaba xoolihiisu ka jecel yahay xoolaha qaraabadiisa ah, xoolaha qaraabadaada ay leeyihiin iyo xoolaha aad leedahay xoolahadaad ka jeceshaha bay dheheen fa qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam wuxuu yihi kol haddaad afkiina ku qirteen sidaad u fahamteen aad u qaarateenna sax ma aha oo waxaa kala duwan mawaasiinta sharciga ah iyo mawaasiinta caqliga bini aadamka iyo basharka ayaa kala duwan qaabka uu sharciga wax u asaleeyo ee xaqaa'iqda ku dhisan iyo qaabka bini aadamka caqligiisa uu istusa ayaa kala duwan soo mayna qirina mayna dhihin xoolaha maan ka jecelahay xoolaha qofkana dhaxli iclamuu ogaada buu nabigu calayh salaam baraaruga annahu laysa minkum idinkainaga mid maaha axadun axad ilaa maalu waarihihi midka dhaxli xoolihiisaa axabu ilay uu ka jecel maalmaalihi xoolihiisa ogaada midka ku dhaxli qaraabadaadaad ka jeceshahay xoolahaada say ku dhacday wuxuu yidhi nabiga alayh salaam maaluka xoolahaada xaqiiqada ee dhabtaa maa qadamta waxaad hormarsatay weeye wa maalu waarihika waaridkaada ku dhaxlaaya ee qaraabadaada xoolihiisuna ma akharta waxaad dibdhigaysa wey waxaanaad dibdhigaysa eed gaar udhigaysa eed aruurinayso laga karaynin ama qofka laga karayni inuu sadaqaysto ama ku bixiyo duruqda khayrka uu ku adag tahay waa xoolo qof kale uu leeyahay nin buu u aruurinaya u jamcinaya u ilaalinaya u xifdinaya hadhow deena wixii oo dhammaystiran ayuu farta ka saari isagana waa ga dhexbixi isagana waa ga dhexbaxaya maxaa marka isaga uu leeyahay xoolaha uu sadaqaystay iyo waxa uu bixiyey ee wadooyinka khayrka iyo duruqul khayrka uu ku bixiyey taas unbaa asaga xoolihiisa dhabta ah kaa weeyaan wixii adi aad haysaysa waa ka tegeysaa maa cindakum yanfadu wamaa cind allahi baaq Ah, waa dhamaanaya ilah agtiisa wixii ah ku yaala xadiidku saxiix weeyaan oo saxiix albukharina waa kusugan yahy saxiix jaamica qaala qaala wuxuu yihi ibnu mascuud wey wa qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam markaasu halka wuxuu bilaabay musanifka raximahu llah mawaasiintaas hadda aan sheegnay waxa dadka ay wax ku miisaamaan iyo sharciga waxay ku miisaamaan siday u kala duwan tahay waxa adi aad si u aragto iyo xaqaa'iqda dhabta ee sharciga u arkaa lagu kala saari soo xoolaha markii laga hadlayo xoolahaada waxaad haysata omaada malaynin waxaa eh, dhaxalka qofka adale uu qaadanayso xoola maada u arkin sharcigana muxuu arkay waxaad hormarsataa xoolahaada waxaad dhigaysana ma balihid adiga midaasoo kale haddana soo wadaa wuxuu leeyahay qaala waqaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam nabigu wuxuu yidhi maa tacuduuna fiikum maxaad ku tirisaana u taqaanaan alraquuba raquub raquub maxaad u taqaanaan waa magac tafsiirkeedana waa soo socdaa raquub qaaluu waxay lehin alraquubu raquub aladii midka weeye laa yuuladu lahu aan loo dhalaynin ninkaan ilmaba loo dhalaynin waxbana loo dhalin ayaa raquub la dhahaa liannahu daa'iman yuraaqib oo yarqub oo yantadir rajada ilahay iskaga jira waxba ma tan guurso tan kala guurso malaxe joog waxaanu ku mashquulsan yahay marka raquub baa la dhahaa qaala wuxuu yidhi laa maya raquub ma aha midkan sharciga uu u yaqaana raquub ee dhabta ah kaa ma aha waa qofka adduunyada ilmo ku yeela ama ha ku yeelan muddo yar baa la joogi inay dhibaatada ku keeni lahayeen baa laga yaabaa oo waa kaa soo sheegnay xadiidkii nabiga alayh salaam uu yihi sunan ibn maaja kusugnaa alwaladu mabkhala majbana majhala soo mahen saddexdaas ha la yidhi bakhiilnimu sabab kugu noqon fulaynimuu sabab kugu noqon jahli iyo aqoon la-aanbu iyo cilmi la-aanbu sabab kugu noqon dhibaato inuuba kusoo sabaa laga yaaba adig waa laga yaaba khatarba inuu ku geliyaba kaas mahe raquubi walaakina araquuba raquubka dhabta aladi ah waa midka lam yuqadim aan hormarsanin min waladii caruurtiisa xaggooda shayan waxba midkaa ilmaba ka saqiirin wey midkaasa raquubka dhabta ah ee ilmaba ka horeynin wax ilmo oo sami ah saqiir oo u saqiiray oo hadhow uu tirsanaya aansa jirin kaasaa raquub la yidhaahdaa xadiidku saxiix weeyaan muslim baa fi saxiix kusoo saaray marka waa musiibo oo lama tamaninayo oo ilaahu ilmaha iga saqiiri oo saqiir sii ma dhehaysid musiibo lama tamaniyo qadarka ilaahay markuu kugu dhaco markaa wey marka la rabo inaad qaarato waddadii saxdeed ood ku sabirto oo aad inaa lilaahisato ilahay ku aqoonsato markaas ajirka iyo thawaabka imaan laakiin inaad tamanida lama ogolo oo tidhaahdo ilaahu musiibada igu ridiyo ilaahu xanuunkan iyo jiradan igu rido intaa aakhare waxa laga qabsan lahaa lama ogola arrinta ayada mamnuuc wey maxaa yeele fadliga ilahay waa waasaca fadliga ilahay waasaca ilahay wuxuu awood uleeyahay inuu adduunna ku necmeeyo aakharana ku nicmeeyo marka rabbana aatina fi dunya xasana wa fi laakhirati xasana baa la rabaa oo la ammaanay ulaaika lahum nasiibu mima kasabuu ayuu ilahi leeyahy subxana watacaala marka nin saxaabiga ah fi saxiix muslim sida ku sugan ayuu nabiga arkay alayh salaam aad u dhamaaday dhamaaday ah, qof dhamaaday oo waa noolya waa witirwitirle waa socda waa kan waana tifmayba ah, waa socda markaasu wuxuu yihi war maxaa kugu dhacay eh, sida waxaad moodaa kaano farakh yani shimbir markaa dhalatay oo aan baallihii lala bixin oo kale yaad moodaa ilaahay baan beryayo waxaan idhi ilaahayo wixii aad aakharo ila sugayso oo dembiga adduunkan ku gala aad iga jaazin doonto ciqaaba adduunyada ilahay igu samee adduunyada ilahay ugu mari igu ciqaab baan idhi bu yiri markaasu wuxuu yihi war ma kertid ma kertid ah, ee ilahay fadligiisa iyo caafiyadiisa ilaahay ka bari subxaana wa tacaala ah, raxmadda ilahay baa janno lagu galaaye ma kol camalkaada ku geli laheyd dayib marka raquubka dadka ay yaqaaneen iyo midka sharciga waa la kala qaada iyaduna tanna waxay kamid tahay waxyaalaha mawaasiinta ee iskhilaafsan bayna maa fahima bihi الnaas wa bayna maa fahima ou sharciga uu ogolaaday ama uu u yaqaano taas taas ayana kamid a qaala wuxuu yihi ibn mascuud weyaane wa qaala rasuulu llahi salى الlahu alيه wasalam wuxuu yihi maa tacuduuna fiikum maxaad u taqaanaan asurca legdin badane iyo xoog badan yaa utaqaana asurca fulanu asurca yaa u taqaanaan qaaluu waxay dhaheen huwa aladi waa midka laa tasruchu rijaalu raggu ayna legdin ninkaa dhinaciisa dhulka la dhigin ee tabta iyo qonofka yaqaana iyo sinsaarada midkaas wey midkaan anaga u naqaano saaxibu surca legdin badane midkaa weyaan xooggiisa aan la mari karin xoog keliya ah eh, mae xeeladna way u banaan tahay way u baahan tahay oo waxaa jira nin xoog badan oo midii oo iska witir ah oo dhuuban oo sida sheekh xasan bigman oo kale ah uu dhulka dhigi ayaad arkaysaa maana wuu tababaran yahay macnaha wuu tababaran yahay meelaha meel meelo laga taabtaa jira ragga laga qabto oo markaaba qofka dhulka ku dhici ayaa jirta ayb surca maxa taqaanaan qaaluu waxay huwa aladi laa tasrucu rijaalu midka raggayna legdin baan dhahnaa faqaala nabigu wuxuu yihi laa maya walaakina asurca aladi waa midka yamliku mulkinaya nafsahu naftiisa ka adag cinda alqadam markuu cadhoodo markuu cadhoodo naftiisa ay kacdo oo dhiiggiisa uu kaco indhihiisa gudutaan midka naftiisa hanan kara ee ka reebi kara carada inayn la taraarin oo unan qowl iyo ficil xun una la imaanin qofkaasa waxaa la dhahaa geesiga ama xoog badanaha midkaa weeyaan saasuu nabi sal allah alay wasalam yiri eh, haddaad intaad carooto aad dad wax yeesho ama dad lagado maxaad faa'iideysay waxa maa faa'iideynin haddaad xoog leedahay naftaada ka adkow oo naftaada xakamee oo ka reeb caradeeda inayna kula taraarin oo dhibaato dad aad u geysanin taa ilaali waa miduu nabiga alay salam yiri laa taqdab ninkii saxaabiga ahay i dardaaran yiri meeqa jeer bu ku celiyey saddex jeer sooma hen laa taqdab faradada miraaran qaala laa taqdab waa ku celcelinayay Ah, miraara baa la yihi marka ashaahid waxaa weeyaan sida dadka wax ufahmayaan iyo aragtidooda gaaban ee maadiyaadka ee muuqaalkooda un ah iyo xaqiiqada dhabta ah ee sharciga uu miisaamay ay kala duwan yihiin middaas keliya ma ahe mid ka muhiimsan baa jira yani magacaa waxaa ka mudan aad saa utaqaanaan midka sharciga uu ku magacaabay baa ka mudan wey mithaal kale yaa keeni kara axsant laysa lmiskiinu اldي trudhu alluqma والlqمatani والtmr وtmratan wlakina الmaskiin man yatacafaf miskiinka midka haba timira iyo laba timira iyo hal afgelis iska sii soconaya miskiin ma aha dhabta ah ninka waa ninka barweysanaya shaqaysanaya ordaya intuu kasoo bilaabo magaalada geeskeeda marka uu maraayo marayo bartamaheeda maraayo gacantiisa waa buuxdaa gacantiisa waa buuxdaaba shilinka udhiib shanta udhiib hadda shilin maba jireen shanta labaatanka tobanka qaar baa iskaga laabi marka qaar baaba sadaqada maala weyto sheekh xasan oo lacag nin uu sadaqaysan rabo waa kii uu u dhiibaayey qolo masaajidka hor fadhida waxayna filaynin kunkun kunkun baa lagu taagay mayna sugayninba marka dadka waa dad iska shaqaysanaya xamaalata ah haba ahaadaan guud ahaan masaakiin lakin waa shaqaysanayaana maskanadii iyo faqrigii way ka baxayaan laakiin mid waxaa jira iska baahan oo daawiy ah calooshiisa ay eber tahay laakiin haddana xishoonayo masaajid baa ka istaagi kartaa ma qof baa wax weydiisan kartaa ma dad baa u tegi kartaa waxaanu yule waa cabsanaya markaasuu dee halkiisa iskaga gaajaysan yahay oo biyaha iska cabaya biyuhu cabi ya waaba anaga oo <clears throat> xer ah oo dee aad iskaga baahan eh, markii masaajidkaas ka sasaaxanaa masaajid kalo berked biyuu leh <clears throat> waaga markii la baryo oo masaai waysadii la aado biyihii berkadii baa intii la qabsada lawada cabi aminkaas kuwaa wuxuu dhi war waxaan oon maya gaajo weeyaan iska dilina biyaha marka waxaa weeyaan duruuftaasa iska jirta meel walbana way jirta xilli walbana way jirtaa miskiinka dhabtaa midkaa wey in la ogaadan u baahan yaxsabuhum اljaahilu agniya min atacafufi bu ilahay leh baabun wuxuu ku saabsan yahay xusna lmilka <clears throat> xusnu lmilka iyo malaka labada waa la xarakeeyaaye mucaamilo wanaagga ayaa loola jeeda hadda qofka waxa uu mulkiyo oo ama addoommo ah ama xoola ah ama dadka uu mas-uulka ka yahay si wanaagsan oola macaamila ayaa loola jeedaa xusnu milka yacni xusnu lmucaamala in lala macaamilo waxa qofka gacantiisa ku jira uu mucaamilo wanaagsan kula macaamilo addoomaha uu mulkiyey xoolihiisa xataa mucaamilo wanaagsan bay kaaga badan xoolaha inaad ogaato ood intifaacsato oodan ku ciyaarin dadka aad mas-uulka ka tahay xilkaada ku saaran yahay marka xusnu lmucaamala fii ma ymliku insaan insaanka wuxuu mulkinayo inuu macaamilo wanaagsan kula macaamilo ayaa loola jeedaa qala xadathana xafs bn cmr qala xadathana cmr bn fadl qala xadathana nucaym bnu yaziidi qaala nucaym bnu yaziida qaala wuxuu yihi xadathana aliy bn abi alibi cali bn abi aalib baa noo waramay radia allahu canhu waardaah marka nusakda kutubta qaar mutaahiriinta ah waxay daabi ka dhigteen markii cali la sheego ama aalu nabiga salawaatu ullaahi calayhi iyo alayhi salaam la yiraahdo wa hada min muxdathaati lumuur arrimaha gadaal kasoo dariyey bay kamidta waana afkaarta ay shiicadu keentay bay kamidta inay saxaabada nabiga alayh salaam qaarna tahmiishiyaan oo ay xaqiraan qaarka kalena quluwi ayn u baahnayn oon la ogoleen ay dusha ka saaraan laba marka jinaaya laba tacaddi bay la yimaadeen tacadiga koowaad waa tafriid iyo taqsiir iyo gaabin ay saxaabadii nabiga ka gaabiyeen ajilladahaa ka abuubakar waa cumar qadarkay mudnaayeen xadgudubka kalena waxa weeyaan waa ifraad iyo muxuuha qulugi oo saxaabiga wuxuuna rabin oo dusha laga saaro ama una mudneyn oo lahayn in dusha laga saaro marka salawaat ullahi calayhi in la yihahdo cali sidaa <clears throat> walaalihiisa kale abubakar iyo cumar iyo keyrkood unbaa sag ayaana radia allahu la dhihi saxaabada nabiga radia allahu weye mustalaxa jira ee qur-aankana kusoo arooray daabiga salafkana ahaa in saxaabi radia allahu la dhaho nabina sala allahu la dhaho wixii ka sokeeyeena raximahu llahu la dhaho sidaasaa musalax ahoo macruuf oo mashhuura ah, saas weyaan wixii kalena waxaa wey buunbuunin loo baahnin wey buunbuunin loo baahnin wey cali jaceella kama ahee waa waxa weeyaan madaakhil shaydaan waay shaydaan meel meeshuu kasoo gala shareecada diinta kasoo gala wey inuu aalubeytka nabiga oon jecel lahay oo aan ka jecel lahay wax walbaba ay ay isku tusaan inay jecel yihiin deena dadkii muslimiintaha ee aalubeytka jeclaa intay run moodaan waxooda ay ku raacaan kadib deena hoosta una jallaafato kaaga dhigaan ugu dhahaan abubakar iyo cumar ha lacanado abubakar iyo cumar halalacdo maxaa yeele caligan aad jeceshahay ayay dhibeen oo ahlubeytka nabiga ay ku taagnaayeen hadhow deena dhinac kale ay kula gadoonta qisadii iyo sheekadii taasaa laska ilaalin laska ilaaliyo marka dasaa-is iyo khayaamay wadaan <coughs> ana anabiya sala allahu aleyh wasalam lamaa faqula markuu nabigu cuslaaday xanuunkii iyo jiradu u dhiban doono uu la cuslaaday qaala wuxuu yidhi yaa caliyu caliyow itinii ii keen biabaqin ii keen dabaq dabaq hadda waxaa loola jeeda kataf garab xoolaha iyo lafaha iyo waxaasa wax lagu qori jira loox loo isticmaali jiray bidabaqin ee bikatafin katafkaas baldhafan ee muxuu ahaa laftahe baldhafane sida dabaqoo kalea ii keen aktub fiihi aan ku qoro maa laa tadilu waxaadan dhumaynin oo maa laa tadilu waxaynan dhumaynin ummatii ummadayda bacdii gadaashay murti waxaan ku qorayaa iyo macno hadday ummaddu ay dhegeysato ay maqasho ummadayna dhumaynin wou sheegay nabiga calayhi salaatu wasalaam taraktu fiikum maa in tamasaktum lan tadilu bacdi kitaabu llahi wa sunatii waa sheegay rasuulka alayh salaatu wasalaam labadaa waa sii sheegay hadda xanuunkii baa haya rasuulka alayh salaam markaasuu cali o kan yiri eh, kuwo kalena marka waa sheegi doonaa midan ayadana waa sheegi doonaa nabiga alayh salaam fakashiitu buu leeyahy cali waxaan ka baqay an yasbiqanii inuu iga hormaro nabiga calayhi salaatu wasalaam intaan katif ku maqnahay iyo loox iyo wax wax lagu qoro nabigii oo dhintayba inaan imaadaan ka baqayay buyiri aan ka baqay bu buyiri oon wixiina inoo sheegin qoraalkiina ay suuragal noqon weydo uba dhintaba rasuulka sala allah alay wasalam an yasbiqanii saasuu ka wadaa an yasbiqanii inuu iga hormaro oo uu dhaqo oo uu dhinto anoona wixi keenin macluumaadkiina uu nagala dhinto faqultu waxaan idhi inii laa axdar nabi allahu anaaba xifdisan min diraaciyi asaxiifa ah, diraacaygan ayaan ku hayaa asaxiifa min diraaci asaxiifa hadalkan marka waxaa weeyaan waa hadal tasxiif ah taxriif ah sidaasayna culummadu sheegeen kaalbani raximah اllahu tacaala musnadu axmed inii axfadu wa aci sidaasaa ku sugan inii axfadu wa aci nabi allow anaa xifdini oo xifdinayo oo aci weeleenaya waxba maaratay meel kale yaan aadi aniga igu ba igu ogow anaa xifdin oo weeleen saas weeyaan inii la axfidu min diraaci asaxiifa taasna waxaa weeyaan waa tasxiif weeya taxriif ah oo aan sax ahayn macnaha haddii loo raadiyo waa laga helayaa oo diraaciga bayna diraaci wa riwaayo kale ya iyadana marka qalbigaan ku hayaa inuu leeyahay laakiin lafdigaa kale oo inii axfadu wa aciida kaasaa musnad ku sugan asagaasaana saxa kana waa culamada waxay dheheen waa lafdi tasxiif oo khalad ah oo si khalada loo akriyey wa kaana ra'suhu wuxuu ahaa ali ra'suhu ra'su rasuuli sala اllah alay slam nabiga madaxiisa bayna diraaci aniga diraaceyga iyo dhudhunkeyga iyo cadudinta ogteeda udhexeeyey nabigaan hayey buu leyahy markuu sakaraadka ahayo saasuu igu jiifay oo gacmahayga ayaan ku hayay rasuulka sala allah aleh waalih wasalam fa jacala yusi tanna waxaa weeyaan waa munkar liannahu xadiidka saxiixa saxiix bukhari muslim ku sugan nabiga markuu dhimanayo wuxuu ku jiray caaisha waa ka yidhahd bayna saxri wa naxri nabiga calayh salaatu wasalaam wuxuu ku jiifay caaisha xabadkeeda iyo dhuunteeda udhexeeyey halkaasaa nafta kaga baxday waxaa markaa cali baa hayey oo loo dardaarmay oo wax loo sheegay intaas waxaas oo dhan waxa weeyaan shum raayaxata shiica ayuu yaayaa ku jiray ayada laftirkeeda fa jacala yuusii bisalaad wuxuu gudagalay inuu nabiga dardaarmaya salaad salaadda lagu dadaalo wazakata zakada lafdigaa zakada ayada laftirkeeda inkaar yaa ku jira wama salaatu waa maalaka imaanikum xadis sax saas asalaatu lafdu zakat ayadana munkar waayo wamaa malakat aymaanukum iyo gacantiina waxay mulkisay oo addoomihiina aad leedihiin iyo xoolihiina iyo mumtalikaadkiina si sharci waafaqsan u dhaqma wa qaala kadalika sidaasuu nabiga ku celceliyey xataa faadad nafsuhu ilaa naftiisa ay ka dareertay naftiisa ay ka dareertay oo nafta ka baxday wa amarahu wuxuu amray nabigu bishahaadati an laa ilaha ila allah wa ana muxamadan cabduhu wa rasuuluhu man shahida bihima labadaa qofkii qira xurima cala annaari naarta laga xarimaya shahaadateynka muuqinan biqalbihi isagoo yaqiinsan wixii muqtadayaad iyo macaani ay xumaarsanaayeen acmaal saalixaadna raaciyey qofkaasi waxaa weeyaan januu galaya sanadka xadiidka daciif weeyaan oo ninka nucaym bnu yaziid la yihahda majhuulah majhuul weeye manaakiirna waa ku jiraan xadiidka iyo tasxiifaad iyo taxriifaad intaba <clears throat> qala musنifu raximah اllah xadaثna mxamed ibnu saabiqi qala xadaثna israa'iil ibnu yunus an ilacma sulayman bn mihraan an abi wail shaqiq bn slm akufi can cabdillaahi ibni mascuud alhudali radia allahu canhu can nabiy sala allah aleyh wasalama qaal ajiibu daaciya qofka iniin yeera ajiiba gaarahaan hadduu aroos yahay waxa lagaaga yeerayo waajib weeye inaad ajiibto haddiina munkar iyo macaasiy waxaas aadan zuulin karin uuna meesha ka jirin ajiibu daaciya qofka iniin yeera ajiiba walaa taruduu diidina alhadiyata hadiyadana haddii wax lagu hadiyeeyo hadiidin inaad caynteeda xaaraam ka og tahay ama shubhaad kale ama diintaada ay dhaawacaysa mooyeene diintaada inay dhaawacaysa mooyeene haddii hadiyadaasi ay diintaada dhaawici o dhibaato kuu geysan oo hadhow lagu afwaxuna xishoon aad oqono meel lagu marsan rabo waa iskaga dayn kartaa wixiis walaa tadribu lmuslimiina muslimiintana ha garaacina muslimiinta ha garaacina oo gacantiina badbaadiya ka badbaadiya muslimiinta oo qof aan mudnayn haddii xuduud ay jirto ama muxuu aha axkaam sharciga oo kale ama edbinta caruurtaadii iyo xaaskaadii iyo wixii sharcigu ogolaaday taa waa masale kale wey laakiin garaaca iyo dhibitaanka bini aadamka in la dhibo taas waxay keenaysaa suu lmalaka waynamaan doontahay marka inaan la garaacin waa xusnulmalaka wey <clears throat> mucaamalada wanaagsan qaala xadathana mxamed bn salaam albeykindi qaala akhbarana maxamed bn fudayli ibn ghazawani can mugiirata bn muqsim can umi muusa suriyata caliy bn abi aalib cali bn abi aalib suriyadiisii doontii uu lahaa can caliyin radia allahu canhu qaala cali wuxuu yihi kaana aakhira kalaami nabiy nabiga hadalkiisa sala allahu aleyh wasalam adduunyada marku ka baxaayo wax ugu dambeeye waxay ahayd asalaata salaat itaqu llaha fi ma malakat aymaanukum saasuu ku celceliyay asalaata salaad war salaada war salaada war salaada qof aan salaad tukanin diinta nasiib kuma leh salaada qofkaan tukanin nasiib laawo weeyaan shaqi ah shaqi ah inkaan ku dhacday salaada ku dadaala itaqu llaha alla waxaad ooga baqdaan fii maa malakat aymaanukum gacmihiina iyo midigtiina waxay mulkiso addoomahii baa soo gelaya xoolahaada kalena waa inaad ilahay oga baqdo oodan ku dayacin oo ah, oodan si xun u intifaacso caanaha ka maal hilibka ka cun si fiican laakiin shareecada waafaqsan waidaa faxsinu dibxa ayaa la rabaa waidaa dabaxtum faaxsinuu adibxa midida loo afeeyo si fiican looga raaxeeyo meel meelaha da mediaha lasoo gelinayo magaalooyinka qaar oo xoolaha la silcinayo o intii la jabiyo lagahoodi oo qoorta laga jebiyo maskaxda laga quwaaxo waxaas foolxumadaas kuwaas waxay mudnaayeen tacsiir aad iyo aad u adag iyo ciqaab aad u adag bay mudnaayeen in la mariyo jahli baana kolley ku keenay iyo aqoon la-aan iyo macrifa la-aan <clears throat> iyo shareecada iyo inay ka fog yihiin aad uga fogaayeen maxaasinu shareeca iyo waajibaadka diiniga inay aad uga fogaayeen bay tusaysaa caqli yarina ay u dheertahay weliba oo insaanka caaqilka waxaa kama suurowdo marka xadiidkana waa saxiixu ligayrihi saxiixu ligayrihi weeyaan abu daawud iyo axmed iyo ibnu maaja iyo waa soo saareen oo anas binu malik ayaa weliba xadiidka shaahid buu leeyahay shaahid buu leeyahay <clears throat> baabun wuxuu ku saabsan yahay suuءa almilka xusnu lmilka waa soo maree mulkin xubin iyo macaamilo xumi waxaa qofka uu gacantiisa ku jira ama mas-uulka u yahay ama racyadiisa uu mas-uulka u yahay inuu si xun ola macaamilo taana waa la caayay xadaثna cbdاللahi بن صالحi qال xadaثnii معaaوiyة بن صالحi عن cبdiرحمaن بن juبيr بن نufayr عن abihi aabihiisa oo jubayr بن نufayra عan abi darda cuwaymir العijlاni صaxaabiyu jليil min زuhadi صaxaabة radي الlahu عanه وarضاه qisadii waad garan salman markuu marti ugu tegey u dhabagalay waa kii soonkana kafuri ka afurayy ka furay salaadii iyo salaatuleilkina yiri lama gaarin aakhiruleilka aan kacdo ina linafsika calayka xaqa waliahlika calayka xaqa walizawrika calayka xaqa facdi kula dii xaqin xaq markuu u yiri facdi kula dii xaqin xaqahu marka nabiga uu sheegay yiri nabi alla salmaan baa xalay helay oo saas ii galay oo saa i yiri sadaqa salmaan waa kii dhihi jiray nabig sal ly slam anahu kaana wuxuu yaquulu linaas dadka wuxuu ku dhihi jiray abu dardahan marka xadiidka markaa soo wado waa athar athar baa la dhahaa waana mawquuf calayhi isagay mawquuf ku tahay laakiin isagoo marfuuca min xadiidi abi hurayra ayuu cidda tirmidi ku sugan yahay isagoo markaa eh, eh, muxuu ahaa marfuuc ila nabiy sala allah alayh wasalam isagoo ah nacam inta dambe eh, u dambaysa mooyaan inta kale isagoo marfuuca qaala kaana yaqulu linnaas wuxuu ku dhihi jiray naxnu acrafu annagaa ka naqaana bikum idinki annaga inaga naqaana min bayaairati min albayaairati bidawaabi nimanka bayaairada la yidhaahdo albayaaira baydar baydarina waa lagu nisbeeyaaye waa dadka xanaanada xoolaha yaqaana dhakhaatiirta xanaanada dhakhaatiirta xoolaha dhakhaatiirta xoolaha xanuunka xanuunka xoolaha soo saara ee daaweeye ee muxuu ahaa maxaa la dhahaa finary ya fandnary oka baydar ayaa la yihahda carabigana ninka marka xoolaha yaqaana xanuunadooda aqoonta uu xoolaha xanuunsan u leeyahay idinkan xaaladihiina saan u naqaanaa ka daran oo annagaa ka naqaana buu leh naxnu acrafu bikum idinka saa tihiin nin walba dhaqankiisa iyo macaamiladiisa iyo xaaladiisa iyo waxa uu ku haboon yahay wuxuu ku xun yahay annagaa ka naqaana bikum idinka min albayaatirati dhakhaatiirta xoolaha bidawaabi xoolaha siday u yaqaanaan qad carafnaa khiyaarakum kuwiina khiyaartaa waa naqaanaa min shiraarikum kuwiina sharta badan baan ka kala garanaynaa waan kala saari karaa markaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sameeyey qaacida daqiiq ah oo lagu kala saari kara dadka kuwooda khiyaarta iyo kuwooda shiraarta ah amaa khiyaarukum kuwiina khiyaarta alladii waa midka yurjaa la rajeeyo khayruhu khayrkiisa wa yu'manu aamin laga noqdo sharuhu shartiisa wa amaa shiraarukum kuwiina sharta badan faladii waa midka laa yurja aan la rajaynaynin khayru khayr laga rajaynaynin walaa yu'manu sharu shartiisana aan laga aaminahayn walaa yuctaqu aan la xoraynin muxararahu addoonkiisana aan la xoraynin yani kuwa khayrka badan waa qofka hebel soo maaha allah abshir la dhihi hebel waa wanaagsan yahay khayr baa laga heli hebel noo geeya hebel aan u tagno hebel aan wax weydiisano hebel khayr aan laga filmaayo shartiisana aamin baa laga yahay hebel ka cabsanin lagu leeyahy haka cabsanin oo ehlu khayrka kuwaas kuwa ehlu khiyaarta la yihahdo kuwa eh, sharaartaana waa la yaqaana yaguna mahebel war iska ilaaliya war ka aamusa war iska jira oh, baa la dhihi wax wanaag oo laga sugaayana ma jirto shartiisana laga aamin noqonayo laga badbaadi maayo af iyo addinba wa kuwaas marka dadka khiyaarta iyo dadka sharaarta waa la kala gartay wuxuu ku daray walaa yuctaq midka sharta badan maba xoreebaba muxararahu muxararkiisa uu xoreeya maba xoroobaba addoon buu xoreey soo maaha addoonka uu xoreeyey o yihi xorun liwajhi illahi baan kuu xoreeyey yuu haddana haystaa waryaa orad iisoo dhaami oo xoolaha ii raac oo beerta iifal ee kaalay wax maba xoroobaba wuxuu bixiye kama baxaba yani w kiisa ma baxa soomaalka dadka sadaqadooda intay bixiyaan weligood aan ka hadhaynin weligood aan ka hadhaynin wuxuu bixiyo wuu kaa mantajinaya wuu kaa mantajin ah, waxbaan siiyey iyo waxbaan kuxeeyey ayuu kuleeyahay qaarkood waxayba ka dhiganayaanba wax allaala wixii markaa ishkaal o dhan uu ku xalul mushkilaad buuba ka dhigiba oo wixii la fahmi waayaba sadaqadiisiibuu ku maaratay fudhibixini ma garanaysa miyaa maalintii saasaas waxaa marka kusiinayey eh, arrintii dhacday ah, maalintii aa aneebka kuu gowracay ayuu wiilkan dhashay taarikhda ku daraya marka war walbaba sadaqadiisii iyo qofkaasna waa ku ilahay lehy subxaana watacaala laa tabdulu sadaqaatikum bilmani waaladaa ah, labadaasba sadaqada way burisaa dhibka iyo maniga iyo mana sheegashada almanaan saxiixu lisnaad wey xadiidkan inta dambe de muxararkaas marfuuc ma aha lakin lakin riwaaya marfuuca jirta oo nabiga aleyh الsalatu wasalaam loo kor yeelay qala xadathana cisaam bnu khalidin qala xadathana xurays ibn cuثman an ibni hani ibni hanigaasi isaguna majhuul weeye laa yucraf magaciisa xamza la dhahaa hadda xamza hadii la dhaho laa yucraf maxaa loo yiri majhuulu xaal iyo waxaa kala jira ya majhuul cayn ayaa kala jira jahaalat lcayn iyo jahaalat lxaal baa kala jirta qofka magaciisa waa taqaanaa lakin xaalkiisa ma taqaanid labadaba waa daciifin xadiidki cayntiisa ada garanay ada xaalkiisa garanayninba marka kan cayntiisa la garanayo xamsaa la dhahaaye lakin xaalkiisaan la aqoonin can abi umamata saxaabigii jaliilkaa weye suday bnu cijlaan albahili suday mashhuuru bikunyatihi kunyadaas caan ku yahay suday bnu cijlaan albahili qaala samictuhu waxaan maqlay yaquul isagoo leh aayadan alkanuud lafdiga kanuud ah ina alinsaana lirabihi lakanuud insaanka rabbigii ayuu jisaar ku yahay oo waxaa weeyaan kanuudku waa kaafiru nicam qofka nicmada iyo abaalka loo galay ku kufriya ayaa kanuud la dhahaa ah, nicmada loo galay waa ku kufrinaya weligee baxsanta iyo shukran iyo wamaasanta iyo wanaag baa la ii galay ka maqli maysid marka in qofkii lagu xumbaaro inuu asagana mano iyo sheegasho sheego laba laba dara mid dooro wey marka abaalkii iyo wuxuu galayna la sheegi mahayo oo qofka uu galay kaanaho asaa waxbaba weligii loo tarin hadduu iska sheego yirahdo sokaa wax ku siiyey maahana sadaqadii waa ka buri marka labadaa dhibaata udhexaysa wey alkanuud marka kanuud waxaa la yidhaahdaa aladi midka yamnacu rifdah wuxuu mancini oo diidi rifdahu cadiyada iyo siismada ayuu diidi oo inuu wax sadaqaysto oo martida sooro oo qaraabada xiriiriyo oo wanaaga iyo cadiyada iyo siismado dhan buu diidaya yamnacu rifdah wayanzilu wuxuu degi waxdahu keligiis waa kelidaaq keligiibuu meel iska degisaan loosoo loogu soo dhawaanin dabba looga qaadanin cusbo looga qaadanin loo soo adeegin loogu soo wareegin halkaasuu keligii deganaanaya martidii imaatana wuxuu leeyahay isii moot meeshan waxba ma yaalle wayadribu cabdah addoomihiisana waa garaaci oo qool weyno wey oo wax alla wixii alla madaxu jabinaya yadribu cabda kaasaa waxaa la dhahaa karuud baa la dhahaa a aan abaalkii iyo nicmadii iyo khayrkii iyo ixsaanka rabbi uu siiyey aan aqoonsanayn oo hadday wax bixintii la kuma fiicna keligii waa kan degan oo bakhiilnimuu la fogaaday midkana waxaa weeyaan addoomihiina waa garaacyo dadkiina waa garaacayaayo gacantaas kasoo horeysa gacanta kasoo horeysa intaas hadda musanif ku keenay wayadrib cabdahudaasi waa suu lmalka suu lmilka weeyaan oo macaamil xumo dadkii uu gacanta ku hayo uu la macaamilayo wey <clears throat> qaala xadathana xajaaj bnu minhaal qaala xadathana xamaad bnu salamata bnu dinaar can caliy bnu zayd bnu judcaan waa daciife can saciidin musayibin oo musayab labada waa la xarakeeyayo musayibkaa badan waxamaad can xabiib wa xumayd xamaadkaas yuu marka taxwiilu sanad ahaan waa taxwiilu sanad oo kaleo wa xamaadun xamaad ibnu salamahaas can xabiibin wa xumayd buu ka wariyey can xabiibin wa xumayd buu ka wariyey can ilxasan buu kasii wariyey xasanulbasri xasanulbasri qisadan uu ka sheekeenayo cumar ku saabsan ayaduna sababta dacfiga keentay kamid tahay oo cilal dhowr cilou xadiidkan leeyahay cali bn zaydkaasoo daciifa iyo xasanubisri oo ka sheekeynaya cumar bn khadaab cumarna ma soo gaarin cumar muu soo gaarin marka inqidac ku sugan ana rajula nin yaa amara wuxuu amray ghulaama lahu adoonu lahaa adoonuu lahaa wuxuu amray an yasnua inuu soo dhaamiyo calaa bacirin lahu riti u lahaa neef geela u lahaa bi orod soo dhaami sangi waa waa saqiga wey isoo dhaami ritigana soo dhaami biyaan keen fanaama alghulaamu addoonkii waa iska saaxday waa dhib iyo rafaad baa dilay marka geb isagoo jiifi uma loo imaaday fajaa markaasu wuxuu la yimid ninkii lahaa bishuclatin dambaabur min naarin dab ah dambaabur dab ah oo ololeysa markaasuu fa wuxuu ku tuuray fii wejhi wejigiisa mar meel kale muu ka saara haddana meel kale muu ka gubo wejigii iyo gafuurkii ayuu dab kaga shubay marka haddee nin hurdo oo hurdo dhexda ku jiro oo nabar xun oo aad u xanuun badan la gaarsiiyey maxaad ka sugi nafbaas markaasuu deena firiray fataraddaa wuxuu isku tuuray algulaamu wiilkii fii birin ceel meel u socda ma garanayo wuu boodeen bood ceelkii u gorsacday ee u gorjiifay ayuu isku dhex tuuray marka amin dambe nafba u soo baxay reerkii waa la imaaday cumar bn khadaab xilligiis falamaa asbaxa markuu waagi beryay ataa adoonkii wuxuu u yimid cumar bn khadaab u yimid radia allahu canhu fara'a wuxuu arkay aladii dhibaatada fii wajhi wejigiisa ninka ka muuqata faactaqa waa xoreeyey si kale ku badbaadi mayso kafaaradiisa waa inaad xoreyso xadidka daciif isnaad wey waa marka waa suu milka si xun ba oo la dhaqay gacantiisa ilahay u geliyey ikhwaanakum khawalakum udhi salaatu salaam walaalihiin waa oo gacantiini ilaahay geliye qofki ilaahay gacantiisa geliya waa inuu ogaado oo ixsaan u sameeyo markuu cunayo la cuno markuu cabay la cabo oo aan lagu kalifin wuxuuna awood u lahayn baabu baycu lkhaadimi min alacraab khaadimkii oo laga iibiyo min alacraabi reer baadiyaha meeshan waxaa arkaysa marka khaadimkii ixsaanha loo sameey la yihi o isaga laftirkiisa shariir noqday shariir dhaalim ah saaxira noqday oo deen asagana gacanta loo geliyey dad markaa si fiican idab u mariya acraab aan dhexaynin xadathana sulaymaan bnu xarb qaala xadathana xamaad bnu zayd an yaxya bnu saciidin an ibni camrata can camra binti cabdiraxmaan ana caaisha radia allahu canha dabarat waxay dib xoraysay amatan addoon lahaa ayada ay lahayd mudabarka waxaa la dhahaa inaad tiraahdo anta xurun bacda mowti markaad dhinta kadib xor baa tahay mudabar baa la yirahda marka addoonkaasi sayidkiis buu sugi dhimashadiisa markuu dhintana thuluthulmaal buu ka xoroobi ma aha ra-sulmaal ra-sulmaal waxaa ka xorooba umulwaladada umulwaladada adoontii sayidka uu lahaa ilmaha udhashay dhashay markay uu sayidka dhinto ra'san marka hore hore ka xoroobi maal iyo wasiyo iyo daymaha la bixiyo sugiyo waxaas o dhan ayadoo ma taallo horey ka dhaqaaqaysa laakiin midka mudabarkaa markuu sayidkii dhinto waxaa lee sugayahay aan aragna xoolaha meesha kusoo haray maal haddaad dhan tahay ama ka yar ama amaad ka badan tahay waad xoroobi haddii kalena adigaa lagu kala qaybin adaa lagu lagulagula qaybin oo thuluthna lagu xorayn inta kale lagaa lagaa dhaxli lagaa dhaxli oo dadka ushaqayn marka dabar amata lahaa bay xoraysay fashtakat caaishatu gabadha caaisha aheed umulmuminiin radi allahu canha xanuun la garan waayey baa ku dhacay way xanuunsatay gabadha xanuunkeedii meel walba lala aad fasaala banuu akhiiha walaalkeed wiilal wiilal u dhalay oo eedo u tahay yaa intay meelo marmareen bay waxay weydiiyeen tabiiban dhakhtar min azuti nimanka qotida ahee zuruuda la yidhaahdo ee suudaanta iyo afrikaanka uga beeraleya qoti iska ahayn qodata ah ayaa lala aadolay waliyaayo wax daawa ma haysan muminiin baa naga xanuunsane faqaala wuxuu yihi dhaktarkii hadduu fiiriyey oo waraystay sida loo hayiyo xanuunkeeda waxaa usoo booday inay sexran tahay faqaala wuxuu yihi inakum tukbiruunii warkaad iishee sheegteen eed iga soo wariseen eed ka waranteen waxaad ii sheegaysaan can imra'atin haweeney masxuura la sixray saxaradhaa weli waxaa sixirtay amatullaha addoon ay leedahay addoonteedaa sixirtay ma kitaab u fiiriyey maxgeebu dayey ma naqaano saxaradhaa amatun laha addoonteeda yaa maarata sixirtay ayuu yuu yidhi fa ukhbirat caaishatu caaisha radia allahu canha baa loo sheegay waxaa l warkii wuxuu soo aruuriyey ninkii inay addoontan kula joogto ay ku sixirtay oo sixran tahay qaalat caaisha waxay tihi saxaratnii maalin ii sixirtay intaan abaal u galay oon ixsaan u galay oo sabafal u galay oo intaa ila nooleed oo haddana aan xorriyadeedii aan u sheegay maxaa igu sixray fa qaalad waxay tihi nacam ha marka su-aashaasi gabadhiina way ku wajahday naftirkeedii oo ilaa ninka hadalkiisa hadda wax lagu xukumi kara mabasiha qaalad waxay tihi saxartiini a ah, saxartiini naa miyaadii sixirtay m ma runba waxaa la sheegi faqaalad nacam haa wakaa marka iqraartaasaa marka lagu xukumay iqraartuna maxay tahay um lbayinaat aliqraaru um lbayinaat baa la yihahdaa wax allaala wixii caddayn oo dhan waxaa ugu sii weyn iqraarta qof qirtay oo weyn oo yii waxaan anaa sameeyey cadaynta shahaadi shahaadada iyo maqraatiga iyo inay waa shahadatu zuur baa dhici karta inay noqoto laakiin qofka asagaba hadduu qiranayo wax cawaarid oo haysana jirin cawaarid cawaaridu takliif waxaa la yihahda ah, oo waali iyo wax haya oo jiran ma laha marka nacam bay ti waan ku sixray faqaalat waxay tii walima oo maxaad ii sixirtay hadda waxay tihi waa inaad diliba idhaaftaan rabay inaad dhaaftaan rabay leanna markaad dhibato yaan xoroobi dhimashadaadana yaa yaqaano goor aad gaari doonto marka diriba inaad degdegto markaase waxay tihi laa tanjina abada laa tanjina abada weligaa ma badbaadaysid marka waa ka dhi waa dhici kartaa gabadha hadalkeeda weli inay tahay waa dhici kartaa walima oo maxaadiis xirtay laa tanjiina abada inaada badbaadin baan rabay laakiin sidan kale u dhowdahay laa tanjina abadan adigana haddaad dhibaatada ii geysatay meel aadan ku badbaadin baan faraha kuu gelin farha kuu gelin laa tanjiila abadan hada huwa aqrab ah, ma badbaadaysid weligaa adiguna oo see yeeshe uma qaalat waxay tihi biicuuha ka gada min shari اlcarabi carabta acraabta la acraabta iyo reer baadiyaha ka ugu shar badan malakatan xagga mulkinta ninka reer baadiyaha ugu gacan kulol ee ugu dhib badan ninkaa ka gada oo faraha ugeliya cagaha iyo lugahaba maarata ka baxa ha murxde ha murxde marka ah, waa jazaan wifaaqan haddii saaxirad bay noqotay yaa markaa wanaag uge xagay wanaag ka helaysaa saaxirad wey xadiidku saxiix isnaad waayeen baabu lcafu can ilkhaadimi in khaadimkii laiska cafiyo oo haddii markaa waxyaalaha zallaadka qaar iyo laiskaga dhaafo sixirka o kale wax la dhafin kara maba ehe darbuhu bisayf baaba soo aroortay in qoorta la gooyee <clears throat> wayna ku caddaatay kan lakin waxa wey xaalaha kale wey xadathana xajaaj xajaaj ibnu shaacir qaala xadathana xamaad huwa ibnu salama qaala akhbarana abu qaalibin can abi umamata suday qaala aqbala nabiyu sala allah alay wasalam baa soo qaabilay macahu ghulaamaan safar buu ka yimid ghazwi iyo meel buu ka yimid nabig alayh salaam macahu wuxuu wadaa ghulaamaan laba adoon laba addoon buu wadaa fawahaba axadahum midkood wuxuu siiyey licaliyin cali radia allahu canhu wa qaala wuxuuna ku yihi cali laa tadribuha garaacin addoonkan fa inii nuhiitu waxaa layga reebay can darbi ahli salaad dadka ahlu salaadka inaan garaacne isagoo wainii ra waxaan arkay yusalli isagoo tukan mundu aqbalna intaan soo gacanta kusoo dhignay aan soo godoonay intaa salaada uu tukanayey marka ha dilin oo ha garaaci ninka asaga wa acdaa abaa darin abaa darin kifaarina wuxuu siiyey hulaaman addoonkii kale wa qaala isagana wuxuu ku yidhi istawsi bihi macruufa wanaag u dardaaran wanaag iyo khayr un xaggaada ha ka helo fa actaqahu u xorey kol haddaad tiri wanaag xaggaada ha ka helo u dardaaran wanaagga anu hayo waa inaan xoreeyo si kale kuma badbaadin kare fa qaala wuxuu yihi maa facala nabiga maalinta ma weydiiye wuxuu yii war ninka ka waran addoonkii maa facala muxuu sameeyey qaala amartanii waxaa iga amartay nabi allow an astawsiya bihi khayran inaan khayr u dardaarmo oo fa actaqtu waan xoreeyey xoreyntaasa ixsaanka ugu weyn addoonka loo galo waxa weeyaan in la xoreeyo oo xorriyadiisi loo soo celiyo xadiidku xasan weeyaan <clears throat> ninka saduuq yukdi baa la dhahaa abu qaalibka qala xadathana abu macmarin qala xadathana cabdulwariثi qala xadathana cabdاlcaziz can anasin qaal qadima الnabiyu salى الlahu alيه waslm madiina buu soo galay walaysa lahu khaadimun isagoon khaadim lahayn u khidmeeyo u adeega nabiga alayh الsalaam ma laha faakhada abu dalxa abu dalxa wuxuu qabtay biyadii gacantayda fanalaqa bi waa i xataa adhalanii wuxuu ii geliyey cala nabiy nabiga calayh salaam <clears throat> hooyadii umusalemna waa la socotay riwaayoyin kalaa caddayn hooy umusalemna ay tiri sidoo kale faqaala ama laba xaalo oo labadooda isku waafaqeen mid walba markiisa u sheegay faqaala wuxuu yidhi abu dalxa yaa nabiya lanabi allow ina anasan wiilkan anasa ghulaaman wiil yar wey toban jir buub ahaa kayisun fatin ah nin waxaa weeyaan caqli badan kayisku waxaa weeyaan waa caqli weliba ay baraarugu kusi jiro baraarugu baraarug badan labiibun caqli badan weeyaanoo lubiya caqli badanna waa leeyahay falyakdimka ha kuu khaadimnaba allow ilma caruurnimo wax kaaga hadlayn maaha ood caruurnimo uga talageli waana kuu khidmeyni caqlina waa leeyahay miyir iyo deganaan iyo xasilooni buu leeyahay ha kuu khaadimo qaala fakhadimtuhu fi safar waan u khidmayay nabiga alayh salam xaalad u ku sugnaa fi safari hadduu safar ahaa walxadari hadduu nagaa maqdamahu markuu soo galay laga bilaabo almadiina magaalada madiina markuu soo galay laga bilaabo xataa tuufiya sala allah alay waslm ilaa laga oofsado intaasa nabiga khaadimu ahaa buu yidhi maa qaala lii ima dhihin lishayin wax sanactu waaan sameeyey lima sanacta maxaad u samaysay haadaa waxan haakadaa saa maxaad ugu samaysay walaa qaala lii ima dhihin lishayin shay lam asnacu aanan samaynina alaa sanacta maxaad u samayn weyday haadaa waxan haakadaa maxaasaa ugu samayn weyda ima dhihin bu yihi maxaa yeelay cafigi wey waa cafinaya nabiga sal allah alay wasalam waxaan soo marray musanifka muxuu baabaystay baabun alcafwu cala alkhaadim wuxuu hagaajiyey oo badanna waa waa waa fiicanta waa la arki waxyaalihii dhalinyaronimo iyo caruurnimo mararka qaar way ilduufana nabiga waba masi masii gelgeli jirin ma sii geli jirin isagoo mararka qaar intuu waxaa isoo qabo meel hebel iyo aad uu yii ma aadaayo ma aadaayo ayaa jirtay oo dee qalbiga uu ka rabo inuu aado ciyaar caruur deena dhinac ka galay nabiga kasoo dababaxay sala allah aleyh wasalam madaxa intuu qabtay deen isagoo nabiga alay slam u dhoola cadeynayo uu ku yidhi meeshaan kuu diray ma aaday anasow haddaan aadi buu yidhi anas radiallahu allahu canhu ardaa marka waxa weya nin dhallinyara buu ahaa caqli badan deganaan badan fiican laakiin wixii markaasi dhacana waa cafin jira rasuulka salى الlahu alيyه waali wasalam xadiidan soo maray baa jirta baabkiisi baabka iyo munaasabada xogow aad moodo inayna ishkaal uu jiro xadiidkii masala araquub miyuu ahaa الرقوب a marka iyadoo laftirkeedu xadiidkaa kale calaaqo u elan karaa leannahu ilmihaa dhashay ilmihii aad dhashay kaa saqiiray kaanahu adiga hormarsaday bay lamid midka xadidka hore ka warrey mxuu ahaa ayukum axaba ilayhi maala waariihi axaba ilayhi min min maalihi kana ka raquubki wey marka tanna waa xoolihii tanna waa caruurtii kaa saqiirtayeed hormarsatay ee ilaahay subxaanahu watacaala ku aqoonsatay ee sabirtay ayagana waxaad hormarsato sadaqa ah ayuu ku yahay nabig waa kii dhihi jiray anta wa maaluka liabik adiga iyo maalkaadaba aabbahaabaa ku leh wallahu aclam wabilahi towfiq sala allah wasalam ala nabiyina mxamed